بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك عليه إن شاء الله وحكب الله بين آيات اللحدا يشن إلى آيات سديتا يسنع قلدي صاحرين تأهيد فرعون سودي عليي وحيد أهدين إن هذان لصاحران موسي هارون بشيء يريدان أن يخرجاكم من أرضكم إن يدلكين wayadhabaa bidariiqatikum musla sharaftan aad leedihiina la tagaan faajmu kaydakum xeeladihiina isu geeya uma atuu safan waqad aflaxa alyawma man markii uu ballan qaaday fircoon oo ajra ma leenahay yidhaheen nacam uu yidhi bay fircoon ku tawasuleen waxay yidhaheen qaaluu inaa bicizati fircawna lanaxnu lhaalibiina qaaluu bicizati fircawna inaa lanaxnu lhaalibiin qaalibuun fircoon barakadiisa aalibiin inagaa noqona marka sixirkii malka yimaadeen saxaruu acyuna annaasi wasarabuuhum wajaa bisixrin cadiim iyagoo ku tawasulay oo barakaysay fircoon qaalu waxay dhhen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad adigu tuurto waxaad hayso wa imaa an nakuuna inaanu ahana awala man dad kuwa ugu horeeya alqaa tuura qaala muuse wuxuu hi bal alquu xadhkoodii waaba iyagoo cisiyuhum faidaa xibaaluhum xadhkoodii wacisiyuhum ulahoodii eh, yukhalliyalu la moojiyey ilayhi muuse min sixrihim sixirkooda weynidiisa darteed annaha tasca ordayso fawjasa wuxuu dareemay fii nafsihi naftiisa khiifatan cabsi muusa waxay dhahen muusow way ka edebsadeen dadkanu ilen muuse xurmadiisay siinayaan shakina wuu ku jiraa muuse inuu nabi yahay way shakisan yihiin inaad adigu tuurto inaan tuuro labada mid doono wuxuu hi idinku tuura wuxuu rabaa tuura wuxuu uleeyahay in dadku horta sixirkooda arkaan oo sixir weyn uula noqdo sixirka intaa leg wixii baabi'iyey markaa inay dadku fahmaan tuuroyna idinku way tuureen ulihii ay wateen iyo xadhkihii ay wateeno zibiq la mariyey dahab oo saa u oo inay socdaan la moodayo yay tuureen markaa nabiyllaahi muuse de waa dabeecada bani aadamka cabsidu way iska jirtaay cabsibuu dareemay waliba waxay leeyiin cabsida wuxuu ka dareemay inay dadku ku fidyoodaan laakiin dabiiciga bani aadamka cabsidu way ku dabeecaysan tahay oo sidaasoo kale wey caguu wax ka dayn wuxuu dareemay cabsibuu dareemay qaalu wuxuu muusa muusow ima an tulqiya tuurto wa ima an nakuuna inaanu anagu awala man dadku ugu horreeya alqaa qaal wuxuu ihi bal alquu bal idinku hadda tuura faidaa xibaaluhum xadhkahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodii yukhayalu waxaa la moojiyey ileyhi muuse min sixrihim sixirkooda dartii annahaa tasca inay ordi meeshu waa qorax kulayl waa meel banaana dadkii oo dhan baa taagan oo dhinacyaha taagan marka inay socdaan baa lamoodi dhexdooda wax ka welewelelanaya fawjasa wuu dareemay fii nafsihi naftiisa khiifatan cabsi muusa muuse faqulnaa waxaanu ku nidhi laa takaf cabsan qulnaa waxaanu ku nidhi laa takaf cabsan inaka adigu anta adigu alaclaa ka sareeyaa tahay adigaa sareeyaha cabsan waalqi tuur maa fii yamiinika midigta waxaad ku haysa tuur talqaf way gurubsan sida sida midhaha ay shimbirtu u gurato maa sanacu waxay sancayeen inamaa sanacuu saaxiriintu ma guuleysaan xayu ataa saaxirku ma guuleyso meel kastaba uu joogo saaxirku ma guuleyso xataa dil buu ku xukuman yahay saaxirku markii saaxirka uu saaxirnimadiisu caddaato culimada waxay leeyihin shaaficiyadoo kale inta la qabto halkaa lagu gawrici mar hadduu yahay waxaa lagu yihi muse cabsan adigaa waxaad gacanta ku hayso waaad gacanta ku ushii lama dhihin waaad gacanta yani waxaan adiga kula yar sixirkooda markii la barbar dhigo waa wax adig kula yar waa shay keliya iyaguna waxay dhigeen yani waxaa yareed hayso yaa ka wada adkaan doona wey tuur wax allo waxay sameeyeen oo dhan wayliqi qalon bay kasii kullii xadhkihii ulihii oo dhan marka waxay sanaciyeen waa saaxir xeeladii saaxirnimaba guulaysa sidiisaba saaxir ba yahay hadda saaxirinta waktigeena joogta jin iyo waxbay adeegsadaan marka dambe iyagunbaa fashilmo wey qulnaa waxaanu ku nihi laa takafa cabsan inaka adigu anta adigu alaclaa ka sareeyaa tahay adaa ka sareynaya waalqituu maa fii yamiinika gacanta waxa aad ku hayso talqaf way gurubsan sida shimbirtu midhaha u gurubsato maa sanacuu waxay sanceeyeen baashi wix oo dhan bay wada liqdayba qalab bay ka siisay xaggey geysa waa ul calool maleho buuran inamaa sanacuu waxay inamaa sanacuu waxa ay sanceeyeen kaydu saaxirin waa saaxir xeeladii walaa yuflixu saaxiru saaxir sidiisaba ma guulaysto haysu ataa meel kastuu taga markay saaxiibiintii arkeen oo waxoodii oo dhan oo la dhamaystay arkeen waxay garteen waxaanu xaqiiqay inuu yahay sixir ahayn yay garteen oo ilaahay qalbigooda ku riday ulqiya saxaratu saaxiriintii waa la riday sujadan iyagoo sujuudsan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbi haaruuna wa muusa haaruun iyo muuse rabbigooda yaan rumaynay bilaahi baan rumaynay ma dhihin inay fircoon bay waxay tusinayaan muuse iyo haaruun inay raacsan yihiin bay u sheegayaan day alla rumayna keliya dhahan lahan fircoon isagaa isku fasiri lahaa inuu isaga yahay yuu isku fasiri lahaa rabbi muuse waharuunaa rumayna b fawqiya saxaratu saxaradii waa la riday sujadan iyagoo sujuudsan qaaluu waxay dhaheen aamanaa waxaan rumaynay birabbi haaruuna wa muuse haaruun iyo muuse rabbigood aan rumaynay qaala wuxuu yidhi aamantu miyaad rumayseen lahu muuse rabbigiisa qabla an aadana intaan idin idnay ka hor lakum idinka inahu muuse lakabiirukum kii odaygiinii weeye alladii odayga callamakum sixra sixirka idin baray fala uqadicana waan jarjari aydiyahum gacmihiina iyo arjulakum min khilaafi isdabamar midigta iyo bidixda wala usalibanakum waan idinku deldeli waan idinku jiefin fii juduuci nakli calaa juduuci nakli timirta tiirarkeeda wala taclamunna waad ogaan doontaan ayunaa kaanagii ashaddu daran cadaaban cadaabka waa abqaa baaqaasho badan rabbigaad sheegaysaan anig midkii cadaab badan idinkaa ogaan doona waxa wuxuu iska dhigayaa fircoon sidii wax awoodi u harsantahay awooddii way ka dhammaatay fircoonkii la ogaa oo nabi muuse la dooday awooddii way ka dhammaatay laakiin wuxuu isugu tilmaamayaa yayna dadku raacin bay leeyihiin kuwa xaggaa maray sidii wax awooddii baaqi u taha oo kale iska waa saaxirkii idin baray waa odaygiini taa saaxiriinta iyo dadka meesha jooga o dhan way ogyihiin inuuna isagu barin maxaa yeele muuse ka hor yay saaxiriin ahaayeen inuuna barin waa la wuxuu yidhi idin jarjari gacmaha iyo lugaha isdabamar salbiga waxaa la yidhaha ruuxa inta sidaa loo jiifiyo indhakaya lagu qotomiyo geedaha timirta tiirkooda intaan saa dhigan saa idinku wadhay oon idinku daldali marka waad ogaan doontaan aniga iyo rabbigaa aada sheegaysaan kii cadaab kulul oo baaqi ahaansho badan cadaabkiisu walle waad ogaan doontaan bu qaala wuxuu ihi aamantum miyaad rumayseen lahu muuse qabla an aadana intaan idni intaana idin idinibay ka dhigan tahay lakum idinka inahu ninkaa muuse lakabiirikum odaygiini weeye alladii kii callamakum sixra sixirka idin baray fala uqadicana waan jarjari waan googoyn aydiyakum gacmihiina waarjulakum lugin min khilaafin isdaba mar midig iyo wala usalibanakum waan idinku deldeli fii juduuci nakli timirta tirarkeeda wala taclamunna waad ogaan doontaan ayuraa ka ashaddu daran cadaaban cadaabka ninkaa aad sheegaysaan iyo rabbigii iyo aniga midkii cadaab daran waa abqaa baaqi ahasho badan qaaluu waxay yidhaahdeen waa awliyo lan nuiraka kaa dooran mayna adiga calaa maa jaaanaa wixii noo yimid min albayinaati xujooyin cadcada iyo wladii allihii fadaranaa na abuuray waxay ku cadfan min albayinaatina faqdi xukun bay dhaheen maanta qaadi waxaad xukumi xukun wakaa adiga leewahay wa ku kaa inamaa taqdii adugu waxaad xukuntaa un haadihi lxayaatida noloshaad xukuntaa wax kale aduu tabar kale malihd waxalla waxaad doonta yeel anagu waxaan nahay shuhadaa nahay wey cabdullaahi binu cabaas waxaa ka yidhi waa ka yidhi maalinta niskeedii hore saaxiriin bay ahayn niskii dambena awliyey ahay oo ehljanna ahay waxaa laleeyahay markuu xidhxidhi doono googeyn doono oy sujuudeen baa ilaahay darajadoodiibuu ilaahay ku ilhaamiyey arkeen calool adayga saasa ugu wacan qaaluu waxay dhen lanusiraka adig ku dooran kaa dooran mayno calaa maa wixii noo yimidoo min albayinaati xujooyin cadcada iyo waladii allihii fadarana abuuray waladii min albayinaatiday ku cadfan tahay faqdi xukun bayna ma shayga anta adigu qaadiihi aada xukumayso waxaad xukumi xukun inamaa taqdi waxaad xukumi keliya adigu haadihi lxayaatudunya noloshaan inaa anagu aamanaa waan rumaynay birabbinaa rabbiga yaan rumaynay lana lanaa dambiga dembigayagii inuu noo dhaafo iyomaa adragtanaa calayhi waxaad nagu qasabtay oo mina sixri ah wallaahu allah khayrun khayr badan xagga hawaabka waa baqaa baaqi ahaansho badan allah ba baaqi ahaansho badan oo khayr badan allaanu raacayna marka gaftayadii guud eenu samaynay iyo sixirkii aada nagu qasabtay macnaha dhalinyarada fara badan intuu ururiyo oo macalimiin u sameeyu sixirka beri jiray sixirku waa culimonimadooda sixirkaa la beri jiray sidaasoo kale inaa anagu aamana waxaan rumaynay birabbinaa rabbiga yaan rumaynay liyakfira lanaa inuu noo dhaafo khataayaana gafafkayaga iyo amaakii agrahtana aada nagu qasabtay caleyhi dushiiso mina sixir wallaahu allana khayrun kii khayr badan wey sawaabka waabqaa baaqaansho badan xagga ciqaabka iyo sawaabka labadaba inagoo kale saasaa laynaga rabaa inaynu xaqa cadayno oon ku dhiiranaa laynaga rabaa markii saxaabadu ay joogeen maka ay tabarta daraayeen bilaal binu rabaax iyo suhayb arruumi iyo khabaab binu arati iyo raggaas tabarta daraa iyo camaar binu yaasir iyo aabbihii iyo hooyadii iyo inta lasoo waxeeyo yaa la garaacay camaar binu yaasir waa la garaaca waa la garaacay hooyadii inta xubinta taranka yaa waran laga geliyey hooyadii sumaya yaa laga geliyey camaar binu yaasir marka isagu wixii ay dheh yidhaaheen buu yidhi waa ka nabiga isagoo ooyi u tegey saasaan miya hadda maxaad heli qalbigaagu waa mudmayn soo maaha hadday kugu noqdaanna ku noqo laakiin bilaal binu rabax axad axad inta dhagax la duldhiga caruurta ku tunta kula hadlo marka saasoo kalea laynaga rabaa inahu alle man yati ama inahu shariga jira waxaa wey man yati rabbahu rabbigii qofkii ula yimaada mujriman xaalu yaha kii dembiileah faina lahu waxaa usugnaaday jahanamo jahanama usugnaatay laa yamuutu dhiman maayo fiiha jahanamo dhexdeeda walaa yaxyaa noolaana maayo waman yatihi alla qofkii u taga muminan xaaluu mumin yahay muminkaasoo qad camila saalixaati camal wanaagsan sameeyey fa ulaaika waxaa u sugnaaday kuwa adarajaat lculaa darajo sare janaatu cadni nagaadiga janadiisa waa usugnaatay tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaari waadyaal min taxti qusuurihaa khaalidiina fiihaa xaalay ku waari wadaalika sidaasina jazaau man qof abaalki wey tazakaa dahirmay oo shirki macsiye ka dahirmay marka waxaa laleeyahay hadalkanu waa hadalkii qoladan awliyada ah hadalkan intan waa intay yidhaahdeen oo cilmiga muusey ka barteen ilaahay baa ku ilhaamiyey hadalkan iyagaa leh culimmada qaar baa leh allah baa yidhi oo waa hadal gooni ah laakiin waxaa fiican siyaaqa markii la eego waa hadal iyaga allah u furay ku ilhaamiye wey inahu shariga jiraa waxaa weeye man yati qofkii u yimaada rabbahu rabbigii mujriman isagoo dambiileah fa ina lahu waxaa u sugnaaday jahanama laa yamuutu ma dhimanayo fiiha walaa yaxyaa nabigu wuxuu yidhi dadka ehlu naarka ehe naarta ehelkeeda ahi waa kuwa laa yamuut nolol anfacda xanuunkiina wuu haystaa laakiin dad waxaa jiruu ee aan ehlu naarka dhabta ahayn inta la geliyy markaaba dhuxuloobi iyagu markaaba ruuxdii way ka tegi markay shafaacadii timaadaan laga soo bixin iyagoo dhuxuloobay tugaga jannada sidaa loogu dhex dadkana waxaa la dhihi rusheey oo wax siiy oo sida tugu meeshuu maro hareerihiisa waxa ka baxo oo kale say u baxaan yysoo dhalanaya marka saas wey waman yatihi alla qofkii u yimaada muminan isagoo mumina muminkaasoo qad camila saalixaati camal wanaagsan sameeyey oon shirki iyo bidca midna lahayn fa ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaatay addarajaat alculaa darajo sare marka intaa aynu alla siino oo intii qoladii dhalinyarada ahayd ee awliyada ahayd intan allah waanadan inoo keenay jannaatu cadni weeye jannadaasi jannada nagaadiga tajrii way socon min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaa khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan wadaalikasana jazaau man qof abaalki weyta zakaa dahirmay marka intan dambe allaynu siinaynaa subxaanau watacaala hadalkoodii ma aha laakiin siyaaqa aayadda markii la eego inuu hadalkoodii yahay bay ku dabaqabsan yahay laakiin inta wacdigan cajiibka ah allah baa inoogu daba daray walaqad awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa muusa muuse an asri la guur bicibaadi u sameeyo ku dhufo albaxra lahum iyaga dartood dariiqan wado fadrib bilbaxra waa kii layidhi ku dhufo badda fanfalaqa fakaana kullu firqin ka dawda badda fadrib uga samee lahum iyaga oo ku dhufo badda dariiqan wado filbaxri badda dhexdeeda yabisan xaalay bad ay qallalan tahay oo dabayl baa intaan u timaada iyo dhoobadii iyo biyihiiba qallajin laa takhaafu ka baqi maysi dare kan soo haleel uu fircoon ku soo gaadho walaa takshaa kana baqi maysa inaad badda ku qarqoontaan markay halkaa marayso waxaa la yidhi reer banu israiil waxaa la yidhi habeennimo guura habeenimay guureen wax alla wixii reer banu israiil ahaa oo dhan way israaceen ruux kama tegin marka waxay ka soo urursadeen reer qibdiga sidii iyagoo aroosa leh alaab badan bay ka soo qaateen oo marka dambe dibiga laga samayn doono nabiga waxaa la badda ushaada ku dhufo <clears throat> markii hore waa kay meesha yimaadeeno waxay waxaa ku soo baxay inahaa la shirdimatun qaliiluuna wainahum lanaa laqaa'iduuna waa ka yidhi dhaartay fircoon markay baxeen magaaladii arootii laga waayay markaa markay labadiis falamaa tara aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun walle wanala soo gaadhay bay dhaheen markaasuu yidhi laa ha cabsanina ilaahay baa maceena ha cabsanina markaasuu marka ushii ku dhuftay labiyo toban wado labiyo tobankii qabiil ah labiyo toban buuray noqdeen biyihii wadadiina way banaan tahay hoosana way iska arkayaano way ka wada socdaan walaqad awxaynaa ilaa muusa waxaan u waxyoonay anasrin la guur bicibaadii addoommahay fadrib lahum ugu dhufo badda oo uga samee dariiqan wado fadrib lahum ugu dhufo dariiqan wado filbaxri badda dhexdeeda yabisan oo qalalan dabayl baa intay timid qallajisay laa takhaafu ka baqi maysi soo gaadhid soo haleel uu fircoon ku soo gaadho walaa takshaa kamana baqaysid inay baddu idin qarqiso <coughs> faatbacum fircawn baa raacay bijunuudihi junuudiisii oo dhan yuu la raacay faqashiyahum waxaa daboolay min alymi badda xaggeeda maa qashiyahum wixii daboolay waadalla fircawnu fircown qoomkiisi wuu lumiyey wamaa hadaa mana una hanuuninin fircawn kasoo dabagal uu kasoo baxay way ku soo baxeen inaa yay galeen markaasuu fircoon wuxuu yidhi aniga haybadayday badda u kala banaanaatee soo gala wuuna argagaxay markii hore haybadaydi yani sharafteeda u banaanaatee soo gala way iska daba shubeen qisooyinka qaarkood waxay leeyihiin markii uu ka yarsakiyey yaa malku jibriil oo geenyo wata faraskii watay iyo ka dababado uu dhex galay markaa waa ka laga saari doono wuxuu yidhi waadalla fircawn fircown faqashiya min alyama qashiyahum maadaa waxaa la yidhaha waa ibhaam waxa weyn ee laga sheekaynayo yaa maadaa laga cabira qaaricatu malqaarica shay cajiib badan wey marka wixii daboolay baa daboolay waa wax mashhuuroo dadkao dhan wada yaqaaniin faatbacahum fircawnu fircoon baa raacay bijunuudihi buu la raacay faqashiyahum waxaa daboolay minalm badda xaggeeda maa qashiyahum wii daboolay wax la yaab la wey wa adalla wuu lumiyey fircawnu fircoon qowmuhu tolki buu lumiyey wamahdaa ma hanuunin yaa bani israaiil reer bani israaiilo qad anjaynaakum waan idinka nabadgelayn min caduwikum cadowgiinii fircoon ahaa wawacadnaakum waxaan idiin ballan qaadnay jaaniba duuri buurtaa duura dhinaceeda alayman ee midigta ah wanazalnaa waan dejinay calaykum korkiina almanna malab cireen iyo wasalwaa dayru samaan tihi waktigii kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa wanaagsan oo xalaasha ah rasaqnaakum aa idinku arsaaqnay walaa tadqow ha kibrina fiihi risqiga ha ku kibrina oo fa yaxilla uu dego calaykum korkiina qadabi cadhadaydu waman yaxlil qofkay degto caleyhi dushiisa qadabi cadhadaydu faqad hawaa wuu halaagsamay meesha reer bani israiil waxaa la yidhi horta cadowgiini waa laidinka nabadgeliyey ballan waxaa loogu qaaday duurusiina dhinaceeda midigta waa nimadii markay badda ka soo tallaabeen yaa waxay arkeen qolo dibi caabudaysa yaa muuse ajcal lanaa ilaahan kamaa lahum haaliha ilaah noo siga sida qolyadanu ilaahu leeyihi inakum qowmun tajhaluun buur waa lasoo dhaafay markay meeshii yimaadeen oo shaam yimaadeen yaa nabi muuse si tawreed loo soo siiyo yaa duuri siina looga muddo qabtay arbaciina leylatan suurat lbaqara afartan habeen suuradda kalena suurat lacraaf halaaiina leyla wa atmamnaha bicashur isla afartan bay noqon afartan kaasaa la yidhi imow marka wuxuu kaxaystay dad fara badan oo dadkii la joogay buu kaxaystay marka dadkaasaa la socda balantu waa balantaa wey wawacadnaakum waxaan idinka muddo qabanay jaaniba tuuri aymana buurta dhinaceeda midigta ah wanazalnaa waan dejinay calaykum dushiina almanna malab cireed wasalwa dayru samaani maniga waa markii dambe etiiha ila wax ma haystaan biyaha waxay wateen dhagax bay wateen dhagaxaasaa lagu dhufan labiyo toban ilood yaa ka butaaci markaa geedaha waxaa soo fuuli sida yaxniga uu dooga u fuulo yaa malabkiibaa soo degay oo dhul kaga soo degay inay kaydsadaan lama ogole maalintaas cunaynaya berri lama sugayaan dayrusamaaniga sawirkiisa bahal dadka qaarkood billi bay yidhaaheen billi qaarkood idaa bukuri bay waa shimbir ka hoosbooda dadka oo diirinka waxoogay ka yar taasaa lagu tilmaama dayrusamaani baa layidhi waxaanu idin siinay almanu wadayrusamaani kuluu cuna min dayibaati maa shay wanaagsan razaqnaakum wax bani aadam aho ku shuqul leh raashinkaa la siiyey iyo sharaabkaa ma jiro walaa tadw ha ku kibrina fiihi risqiga ha ku kibrina oo fayuxila uu dego calaykum korkiina qadabe cadhaday haddaad risqiga iyo nicmada alidinsa ku kibirtaan waman yaxlil calayhi qofkii uu ku dego qadabe cadhadaydu faqad waa u halaagsamay allah wuxuu leeyay wa innii anigu lakafaarun waan u dhaafi liman axtaaba tooba keenay wa aamana rumeeyey wa camila camal falay saalixan camal wanaagsan rumaahtadaa ziyaadada all kusii adkaysa wy iimaankiisi kusii adkaysa on dib uga noqon allah wuxuu leeya waxaanu dhaafi qofkii dembigiisa ka tooba keena camalkiisu saalix yahay mumin ah oo hanuunayo hanuunka kusii dhaqme kusii adkaysa wy wainii anigu lakafaarun waan u dhaafi liman axad taaba tooba keenay wa aamana rumeeyey wacamila camal falay saalixan camal wanaagsan uma htadaa hanuunayo iimaankii kusii adkaysa uma cajalaka maxaa ku dedejiyey can qawmika qowmkaagii maxaa koo soo dedejiyey yaa muusa muusow wuxuu ihi hum iyagii ulaa'i waa kuwan calaa asari way daba socdaan wacajiltu waa soo degdegay ilayka xaggaaga rabbi raweey litardaa inaad iga raali noqoto markii muddadii loo qabtay oo duurisiina imow la yidhi wuuna sooman yahay afartan kaa cisho qoladii toddobaatankayda la socotay yo meeshii looga muddo qabtay wuu ka badiyey intuu aada u orday buu meeshii sii tegey qoladii oo soo socota waxaa lidi maxaa ku soo dedejiyey ilaahay xiisad baa soo dejiy inaad raalli iga noqotaan rabaabu yani waa xiisad wey waxa qiimaha badan waa u degdeg waad u xiisaysan tahay maxaa kaa soo dedejiya can qawmika tolkaa yaa muusa muusow qaal wuxuu hi hum iyagii ulaa'i horta waa kuwan buuli calaa asari raadkaygii socdaa buuli wacajiltu waa soo degdegay ilayka xaggaaga rabbi litardaa inaad raalli noqoto qaala alla wuxuu yidhi fa inna anagu qad fatanna waan fitnaynay qawmaka tolka min bacdika adiga dabadaa wa adallahum waxaa lumiyey asaamiriyu saamiri baa lumiyey farajaca muusa muuse wuu soo noqday ilaa qowmihi qowmkii qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan qaal wuxu uhi yaa qowmi qowmkayow alam yacidkum miyaanu idiin ballanqaadin rabbikum rabbigii wacdan xasana ballanqaad wanaagsanoo inaad barwaaqoobaysaan ood nicmoonaysaan afadaalama waxaa idinku dheeraaday calaykum dulkiina alcahdu ballantii la idiin qabtay am aradtum mase waxaad doonteen an yaxilla inuu ku dego calaykum dushiina qadabun qabo cadho min rabbikum ka ahaatay oo fa akhlaftum waad ka baxdeenoo waad guub yeesheen mucjiba lantaydi nabiyllaahi muuse waxaa loo sheegay inaa qad fatanaa qawmaka min bacdika waa marka muuse saamid uu dibiga u sameeyey muuse saamid markii dibiga u sameye waxay ahayd eh, markii way inoo soo socotaay markii jawhartiibuu nabi haaruun baa yidhi baa jawaartan aynu ree ibdi aynu kasoo qaadan soo qaadan aan iska tuurno godbaa inta meel la qoday yaa lagu tuuray iyagu markaa tawaruc bay ujeedaan aan wax boolida iska tuuray leeyihiin muse saamirina wuxuu arkay berigii malku jibriil markay badda soo tallaabayeen meesha faraskiisu ku joogsado farasku ku joogsado oo wixii ciiddaasi ay dhaqdhaqaaqi oo wax nool meeshii uu ka dhaqdhaqaaqi buu arkay ciiddii buu soo qaaday qabatu qabdatan min ciiddii buu soo qaaday markaasuu sidii wax jawhar ku tuuri oo kale yuu iska dhigoo saa ugu tuuray markaasuu dibigii baa nool way inoo iman doontaa insha allah marka muuse hanuuna qabiil reer saamire la reer banu israa'iil ka mid a ka dhashay yaa la yidhaahdaa qolina waxay le nin kirmaani ah buu ama qibdi ahoo nabi muuse raacay oo muslimiy buu ka mid ahaa qolo kale wuxuu ahaa reer israa'iilo berigii wiilasha la laynayay yay hooyadii waxay geysay buur bay geysay iyadoo wiilka nabadgelinaysa markaa buurta malku jibriil baa ku korin jiray adu mid kastaba hadee ninkaan mid reer bani israaiil u ahaa wamacjalaka an qawmika qaala wuxuu yidhi alleh fa inaa anagu qad fatanna fatannaa waan fidnayna qawmaka tolkaa min bacdika adi dabada waadallahum saamiriyu saamiri baa lumiyey farajaca muusa muuse wuu soo noqday ilaa qowmihi qadbaana asifan isagoo murugaysan oo cadhaysan marka waxaa layidhi markuu soo socday yuhamhamadii maqlay markay xadraynayeenoo dibigu markuu xuux yidhaaiyo intii saa yidhahan buu xuux dhihi kor markay toosaana xuux buu dhihi hamhamadii maqri haadaa sawtulfitna waa kuu tuuraya alwaaxdii alqalal ah alwaaxdii saa u tuuray waay farajaca muusa ilaa qowmihi qadbaana asifan qaala wuxuu yihi yaa qowmi tolkayo alam yacidkum ma waanu idiin ballan qaadin rabbikum rabbigiin wacdan ballanqaad xasanan afadaalama waxaa dheeraaday calaykum dushiina alcahdu ballantii am aradtum mase waxaad doonteen an yaxilla calaykum qadabun cadha inay idinku degto min rabbikum rabbigiin xaggiisa oo faakhlaftum waad guub yeesheen waad ka baxdeen mawcidii qaaluu waxay yidhaahdeen marmarsinyo beenahoon waxba ka jirin maa akhlafnaa kama anaan bixin mawcidda ka ballantaadi bimilkina anaga awooddayada kagama anaan bixin walaakinaa xumilnaa waana lagu kalifay xumilnaa waxaana lagu soo xambaaray awsaaran waxyaabo culayso min ziinati lqowmi qolooda ree qibdi waxuladoodii ah faqadafnaha anagu waan iska tuufay fakadaalika sidaasoo alqa saamiriyu saamirin isaga tuuray waxay ugu jawaabeen tawaruc baan samaynayo xulli booli aanu soo qaadnay oo aanu wadanka la nigin nebi haaruun baa yidhi baa layihi iska tuura markaa dee saamirigiina tuuray anaguna halka baan ka tuuray marka saamiri waxaa laleeyahay isagu xawligii ma tuurine carradii soo qaaday yuu ku tuuray sidii xulida ku tuuray oo kale marka awoodda iyada ma ahayn saasaanu kalfito tawaruc xalaal mayrad baabanu saasaanu lahay bayna waa dhibaatana haysatay baa bayna lanu xidh ma akhlafnaa kama anaan bixino ma guub yeelin mawcidda ka ballankaadii bimilkina anaga awoodda iyada walaakinaa xumilnaa waxaana lagu soo raray awsaaran culays oo min ziinati lqowmi qoloodii xullidoodii quruxda badnayda faqadafnaaha waan tuuray oo waan iska tuuray fakadaalika sidaasuu alqa saamiriyu saamira u tuuray فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار خلاص